ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب lakina ficla shaaki waalyaqiini yansibu mafcuulayni fi ltalqiini taquulu qad khiltu ilaala laa'ixa waqad wajadtu lmustashaara naasixa wamaa adunnu caamiran rafiiqa wala araa li khaalidan sadiiqa wahakadaa tafcalu fi calimtu wa fii xasibtu uma fii zacamtu baabu lishtiqaali baabu maa lam yusama faaciluhu haadaa kanu baabu maa mafcuul baabkiis weeye lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilu caamilihi caamilkiisa faacilkiisa baabu maa haadaa kanu baabu maa mafcuul baabkiis weeye lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu caamilihi caamilkiisa faacilkiisa halkan waxaan ka gelaynaa mafcuul aan caamilkiisa faacilkiisii la sheegin mafcuul caamilka ku camal falaya faacilkiisii aan la sheegin marka mafcuul ladii lam yusama faaciluhu iyo naaibulfaacil labadan waa lagu magacaabaa magaca labadooda caamsan oo wanaagsanna waa cibaarada ah naaibulfaacil oo ina maalik uun ku magacaabay taasaya wana maxaa yeelay waxa faacilka marka laxadsa ka naaib noqdaa ma ahan mafcuulka oo kaliya mararka gabola waxaa ka naaib noqonaya marka la xadfo mafcuulka waxa weeyaan waxaan mafcuul aha waxaanay marka la xadfo faacilka waxaa ka naaib noqonaya waxaan mafcuul ahayn ayaa naaib ka noqonaya sidaas darteeda naaib faacil ayaa ku fiican in la yidhaahdo naaib faacilka waxa rafciyaa waa afar shay midkood ficil oo faacilkiisii la xadfo muqayaru siiqa waa rafciyaa duriba zaydun alaleey duriba zaydun qutila alkharaasuuna marka ficil muqayaru siiqaahu waa rafciya naa'ibu faacil waxaa kaloo rafciya naa'ibu faacil ism mafcuul ama duruubun izaydaani ama duruubun laba la garaacaya ma yihiin azaydaani labada zayd saddex waxaa kaloo rafciya naa'ibu faacil masder cajibtu waxaan la yaabay min kli acaami cuntada cunida la cunay min kli acaami cuntada la cunidiisa ah, zaydun uu cunay wey min kli acaami ah, waxa weeyaan cuntada cunida la cunan la yaabay masdarun mudaafun ilaa mafcuuliha la yihahdo waa naay faaciloo waxaa laga keenay min an yu'kala acaamu cuntada la cunidiisa ah, marka cajibtu waan la yaabay min akli acaami cuntada la cunida la cunay waxaa kaloo rafciya naa'ibu faacilka ismu tafdiilka haddii laga keeno maadada xubi iyo buqdi labadaas maado marka laga keeno ismu tafdiilka maadada xubiga iyo buqdiga marka laga keeno la yuusufu wa akuuhu axabu ilaa abina waxay leedahay la yuusufu yuusuf iyo wa akuuhu walaalkiis banyaamiin axabu waa kuwa la jacayl badan yahay ficil majhuulah u macnaynay waa kuwa la jacayl badan yahay ilaa abina aabbaheen intii ka aha loo jacayl badan yahay haddii bukdigana waa saas wala zaydun zayd abqadu waa mid la nacayb badan yahay ad leedahay ilaya aniga intii ka aha loo nacayb badan yahay loo nacayb badan yahay marka waxa weya majhuul a loo macneeyaa markaas afartaas ayaa naa'ib faacilka qaadata marka la xadfo marka faacilka waxa ka naa'ib noqdaana waa an hay midkood an hay kan kooaad waa mafcuul bihi aacilkiiy laxadfa mafcuul bihigiiya booskii imaana daraba amrun zaydan ay aheed daraba amrun zaydan camrun iska xada duriba zaydun aad la leeyahy duriba zaydun duriba zaydun duriba zaydun aala leeyahay soo ma jeedid duriba zaydun marka waxa waya mafcuulku waa ka naaib noqdaa bilaa shardi wax shuruudana mala markuu ka naaib noqonayo duriba zaydun ilaa shardin wey ayuu ka naaib noqdaa waxaa labaad oo ka naaib noqda faacil marka la xadfo jaarmajhuur jaarmajhuurku waa ka naaib noqdaa sida ilaah uu yidhi walamaa suqida fii aydiihim markay shanlaayeen walamaa suqida markii lagu dhacay fii aydiihim macnaha markay shanlaayeen laakiin markuu ka naaib noqonaya jaarmajhuurku afar shardiyuu leeyahy shardiga koobaad cadamulmafcuul bihi horta waa in mafcuul bihi la waaye mafcuulu bihi oo la heli karo waxa weeyaan jaaru majruurna ay faacil ma noqon karo shardiga labaad wa anlaa yakuuna aljaaru xarfa tacliili waa inaan xarfujarku xarfu tacliil ahayn ah, xarfu tacliil xaraf tacliil faa'iideyna waa inuusan ahayn shardiga saddexaad wa kownu lmajruuri mukhtasan waa inuu mukhtas yahay majruurku mukhtas waa inuu yahay mukhtasna laba shay bisuu ku noqon karaa al iyo idaafa inay al ku jirto ama la idaafeeyo al inay ku jirto sida siira waa lala socday biabiika aabbaha ama ay al ku jirto siira waa lala socday birijaali raggi shardiga afraadna waxay tahay kownuljaari mutasarifan xarafka jaar waa inuu yahay xaraf mutasarif ah oo aan hal xaalo iska laazimin mutasarif waxaa loola jeedaa xaraf ism walba jeri kara oo aan hal xaalo laazimin ee hadda mud oo kale iyo mundu waxa weya zamanay khaas ku yihiin soo maaha maay faacil ma noqon karaan rubana nakiray khaas ku tahay soo maaha maay faacil ma noqon karto ma noqon karaan marka afartaa shardi uu leeyahay jaar majruurku markuu naaib faacil noqonayo waaya waxaa kaleeto naaib faacil noqoda darafka darafkaasu sawaaun kaana zamaniyan aw makaaniyan ama ha noqdo darfu makaan ama ha noqdo darfu zamaan midku raba ha noqdo waxaad leedahay siima waa la soomay ramadaanu iiri siima waa la soomay ramadaanu ramadaana la soomay wajulisa waa la fariistay amaamuka hortaada wajulisa waa la fariistay amaamuka hortaada marka waxaa leedahay iiri hadda ramadaanu waa naacil amaamu waa naacil marka darafku ama zamaan ha noqdo sida siima ramadaan ama makaani ha noqdo sida julisa amaamuka labaduba waa noqon karaa naaibu faacil waa noqon karaan laakiin saddex shardi wey shardilaan maaha waa saddex shardi saddex shardiyay ku noqon karaan shardiga koobaad wuxuu yahay cadamulmafcuul bih waa in mafcuul bihi la waayo ee mafcuul bihi jooga waxa way naaibu faacil ma noqon karo daraf shardiga labaad wa kownuhu mukhtasar waxaa shardi ah darafku inuu mukhtas noqdo waa mukhtas muqtas xaa loola jeedaa saddex shayu mid muqtasku noqon karaa darafku inuu calanba yahy aduu calanba yaho waa iska macrif siima ramadaanu calamnimadaasa muqtasku noqday iyo idaafo in la gelsho julisa amaamuka hortaadaa la fariisa waa idaafaysan amaama soo maaha iyo in la sifeeyo oo la yidhaahdo siira waxaa la socday waqtun dayibun ama waqtun طawiilu waqti dheer waa in saas la yidhaahdaa marka muqtas waa inuu yahay hadduusan muqtas ahayn oo mubham uu yahay naab faacil ma noqon karo ma dhihi kartid siira waqtun waqtiyaa la socod waqtu waa mubham soo marka wax macnaa ma laha shardiga saddexaad waxa weeye kownuhu mutasarifan darafka oo naab faacil noqonaa waa inuu mutasarif noqdaa mutasarif waa inuu noqdaa oo darafnimana lagu nasbiyo waxaan darafnimo ahayna lagu ixaabi karo ee eh, hal xaaloo darafnimaa mid lagu nasbiyo iska laazimay ma noqon karo naab faacil kan afraad ee naaib faacil noqon kara haddii faacil la xadfo waa masder masderku waa ka naaib noqda faacilka saddex shardiyu laakiin uga naaib noqda shardiga koowaad cadam lmafcuulu bihi waa in mafcuulu bihi la waayo shardiga labaadna kownuhu mukhtasan waa inuu mukhtas yahay shardiga saddexaadna waa mutasarifan waa inuu mutasarif yahay marka laleeyahy waa inuu mukhtas noqdo masderku wuxuu masderku mukhtas ku noqon karaa afar shay midkood afar shay midkoodu mukhtas ku noqon karaa bitaxdiidin haddii la xadeeyo duriba waa la garaacay darbataani laba garaacid o biliaafa duriba waa la garaacay darbulamiiri darbudii maxay idaafaysan tahay alamiiri tan saddexaad al haddii la gasho siira waa la socday asayru socodkii tan afraad haddii la sifeeyo faidaa nufiqa marka la afuufo fi suuri buunka nafqatun afuufid afuufidaasoo waaxidatun keligeeda afartaasu muqtas ku noqon karaa kan shanaad ee naaibu faacil noqon karoo ka naaib noqon karo faacil la xadfay waa jumlo laakiin iyadu waxay khaas ku tahay qowl ah, qowl bis ay naaib faacil u noqon kartaa waqiila waxaa lagu yidhi liladiina dadkii ittaqow alla ka baqeen ma muxuu yahay daakii anzala uu soo dejiyey rabbukum maada anzala rabbukum jumladaas anaaib faacil ah qiila waxaa la ya nuuxu ihbit nuuxow deg yaa nuuxu jumladaas oo jumlatu nidaaga ah waa naab faacil fii maxali rafci marka shantaas iyo shuruuddaas ayaa waxa way naab faacil lagu noqon karaa waqdi xukmi qadaa'an xugun xugunkoo laa yuraddu aan la celin karin qaa'iluhu qofka yidhi birafci rafca xukmi fii maa mafcuulna ku xukmi rafcaha lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu caamilhu caamilkiisa faacilkiisa waqdi xugmi qadaa'an xugun xugunkaasoo laa yuraddu aan la celin qaa'iluhu xugunkaas qofka ku hadla birafci rafca xugmi fii maa mafcuulna rafca ku xugmi lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ay faacilu caamilihi caamilkiisa faacilkiisa waxa weeyaan halkan wuxuu ku leeyahay mafcuulu ladii lam yusama faacil ama faacil xugunkiisu waa rafco waa in la rafciyo intaas xukunkiisu waa rafco mafcuul ladii lam yasna faacil ama naab faacil xukunkiisu waa maxay waa in la rafciyo waa in tabiidka dhamo waqdi xukmi qadaan xukun xukunkoo laa yuraddu aan la celin karin qaa'ilu qofka yii xukun qofkii ku hadlay aan lagu ridi karinoo la dhigi karin qalaadaad ku hadashay xukun wuxuu yahay xukunkaasu birafci rafca xukmiyuu ku yidhi fii maa mafcuulna rafcaha ku xukmi lam yusama aan la magacaabin faacilu waxa wy mafcuulka oo faaciluhu faacilu caamili faacilka waa qaada waa caamilkiisa mafcuulka oo caamilkiisa faacilkiisii la xadfay rafca ku xugmi min badi dam min bacdi dami awali afcaali afcaasha awalkooda awalkaas la godidiisa kadibna xugmi laakiin wuxuu ku leeyahay marka aad waxa weeyaan aad naayb faacilkan godaydo horta ficilka siiqadiisa waa la bedela ee ficilkiio siiqadiisiiyo mafcuulka laba godayo daraba zaydun camran zaydaa la xadfay soo maaha waxa weeye ficilkii siiqadiisa badda waa inaad awelka ka godda duriba camrun dhe duriba awelka god awelka markaas maadigana waa laga godaa mudaaricana waa laga godaa duriba zaydun yudrabu zaydun labadaba awelka waa laga godaa laakiin waxa weya maadiga marka awelka laga godo laazim waxaa qabla aakhirkana in laga hoos dhigo lafdan ow taqdiira waa laazim lafdan ow taqdiira lafdi waa hadda midaasaan ku dhawaaqnay duriba zaydun qutila alkharaasuuna waa midaas qutila awelkii waa godan yahay qabl akirkii hoos dhigan yahay taqdiiranna maxaa ka mid a ah? biica oo kale fiiri biica biica sawbu maradiyaa la gaday biica biica hadda awelku waa hoos dhigan yahay qabla alaakhirkiina waaba reeban yahay laakiin kaana sluhu buyica buyica buyica uu ahaa buyica markii la yidhi a waxaa la yidhi kasrada yada saaran iqalaa ku sugan ila waa ti lagu qadarbi jabad ogeed iqalaa ku sugan ma qaadi karto markaasaa waxaa la yidhi wax xarafka ka horreeya ha loo rabo kasradan yada saaran buyica saaran waxa weya bada ha loo rabo inta bada laga tuuro damada markii waxa weya loo raray yadi waaba iska reebanaa haddii xarakadii laga reebay biica ay iska noqoto marka qablalaakhirka waa in la kasriyo lafdan oo taqdiira labada mid waa inay labadaas mid waa in laga helo mudaaricana waa sidaas awelka waa in la godo sida yudrabu qablaalaakhirkana waa in fadxiyo lafdan oo taqdiira lafdan yudrabu fiiri yudkhalu yukhraju waasaasa lafdan iyadoo u fadxisan taqdiireenna maxaad tidhahdaa yuqaalu yuqaalu maxay ahayd kaana asluhu yuqwalu yuqwalu yuqwalu markay ahayd aa la yidhi taxaraka xarfu cilla xarfu cilla xaraka saaranta oo wowdii ah oo fadxaa saaran wanfataxnaa qablahu xarafkii ka horeyna waa wey waxa wey wa bijaanibihi saakinu saxiix waxaana deris la-ah xaraf saxiixoo reeban ma la aqbali kar markaas nuqilad xarakatu xarfi cilla ilaa saakini saxiix xarakadii xarafkan saxiixa xarafka cillaha saareed nuqila xarakatu xarfi cilla xarf cilla xarakadii saareed ilaa saakini saxiixa loo rabo tasmuul yaxidka bis yuqaalu markaa dee markaasi waxay noqotay taxaraka xarfu cilatin asaala wowdan asalay xarakaysan wanfatax maa qablahu alaana haddana waxa ka horeeya kordhiga gulibat alcillatu alifa yuqaalu saasay ku noqotay yuqaalu kaana asluhu yuqwalu walu markii la yidhi maxaa yimid taxaraka xarfcilla xarfcilla xaraka saarantay wa bijaanibihi saakinu saxiix waxaana ka horeeya xaraf saxiixa oo reeban xaraf cillaha waa wax qof jiranoo kale xarafka saxiixaana qof caafimaad qaboo kale waa xarakada iyo sukuunkana yaa culus xarakada maxaa marka ka imaanaya yuqwalu in la yidhahdo qofkii jirana alaabtii loo dhiibo ilqaac ka hore qofkii saxiixana waxba ma sino marka taas cadaalad maa soo maa marka waxa way nuqilad xarakatu xarfi cilm wowdan xarakadii saareed oo waa la qaado ila saakini saxiix qaafkiiyaa loo raray isagaa saxiixee markayse halkaas la marayo aa taxaraka xarfu cilla xarfu cillahan xarakaa saarnaa jirtay asaalatan wanfataxa maa qablahu alaana haddeerna waxa ka kor dhigan qulibat ilcillatu alifan markaasaa xarfu cillihii oo wowgiiyo alif loo bedelay yuqaalu yubaacu yusaamu yuqaamu sidaasay ku noqotay marka waxa weeyaan waa in awelka la godaa lafdan o taqdiira waa in waxa weya qablalcaakirkana la kasriya maadiga lafdan o taqdiira awelka mubaaraca waa in la godaa qablalcaakirkana waa in la fadxiyaa lafdan o taqdiira min dami awali afcaali afcaasha awelkeeda awelkaas la godidiisa kadibna xukmi rafcaha agga ku wada dheji wa dhan wax alla wixii jaarujuur ku jira labadan bayd xagga la iskaga dheji adiga ka qawlihim marka laga reebo wadalika mithaalkiina ka qawlihim waa carabta hadalka yidhahdeen oo kale yuktabu waa la qoraa ahdulwaali guddoomiyaha gobolka ballankiisa waa la qoda ah, ballankan uu sheegaayo doorasho iska soo gala taasaan qabaa wadankana muraayadan ka dhiga iska leeya waa la qoraa ah, hadhow lagula xisaabtan maane maalintii un khudba gudubtay noqome yuktab waa la qoraa cahdulwaali ninka guddoomiyaha gobolka ah ballankiisa waa la qoraa meelaa lagu qoranaa soo ma jeedid yuktabdaas wey yuktabu awalkii waa la goda mubarac soo maaha waa la fixiyey ahdu waa taas la goday ahdudaa maadigiina kutiba waaba la qoray ahdulwaali ad leedahay maadigiina kutiba horaaba loo qoray ahdulwaali ad leedahay laakiin ficilka naaib faacilka qaadanayo oo mabniy lilmajhuul loo dhisayo shuruudu leeyahy laba shardi waa laga maarmaa shardiga koobaad an yakuuna mutasarifan waa inuu mutasarif yahay maxaa baxay ficil jaamida sida nicma iyo bisa iyo laysa iyo weligood majhuul looma dhiso weligood majhuul looma dhiso faacil unbay qaadanayaan maxaa shardiga labaadna wa an yakuuna taaman ficil taama waa inuu yahay maxaa baxay ficil naaqisa kaana iyo khawaadoodii weligood majhuul looma dhiso kiina la dhihi maa kaana iyo khawaadeedii majhuul loo dhisi maa weligood taasna ayadana meel ku qoro waay wain yakun ani ulaai faksirhu xiina tabtadi walaa taqif wain yakun hadduu ahaado aani ulaaiyi saddex xaraflaha xarafkiisa labeeya alif hadduu noqdo ficilka saddexda xarafa xarafka dhexe hadduu alif noqdo faksir hoos dhig hu ficilkaas xiina waqtigii tabtadi aad bilaabanaydo walaa takif xukunkaase ka joogsanin waa xukun lahubo saxiixe ha ka joogsanin wain yakun hadduu noqdo taani hulaasiyi ficilka saddex xaraflaha xarafkiisa labeeya alif hadduu noqdo alif hadduu noqdo faksir hoos dhig hu hulaasiga hoos dhig xiina waqtigii hoos dhig tabtadi aad bilaabanaydo xugun la soo xaqiijiye weeye shaki kaaga imaamaayo haka joogsan halkan wuxuu uga hadla wuxuu uga hadlayaa ficilka haddeer waa tii la soo yidhi min bacdi dami awalilafcaali fa afcaasha awalkeeda awalkaas marka la godo kadib ayaad naafaacil godi kartaa afcaashaas ama maadi ha ahaato ama mudaaric ha noqoto halkan wuxuu ku leeyahy istinu sameeye wuxuu ku yidhi haddii ficilku uu yahay muctalulcayn oo xarafka dhexe uu xascilan yaho alifna loo bedelay waxa waya hadhow marka mabniyun lilmajhuul uu noqdo awelka iska hoos dhig baaca biica dhig kaala kiila dhig saama siima dhig waxaad tidhahdaa qaala kiila dhig marba haddii uu waxa weeyaan xarfka e, e, dhexe uu alif noqdo alifkaasu sawaaun kaanat munqalibatan can ilwaaw aw can ilyaa meesha rabtaa kasoo gadoonto meesha rabtaa kasoo gadoonto aliftaas marba hadduu alif noqdo alifku meeshu ran ha ka yimaado waxaad tidhaahdaa awelka waa la kasrina sida lagu kasrinaana waa sidaan sheegno waxa weeye qaala asluhu quwila qaala asluhu quwila quwila marka la yidhaahdo waxa weeya waa sidii maadiga mabniyu lilmujru u noqon jiray duma awaluhu wa kusira maa qabla akhiri soo maa markaasaa waxaa la yidhi wowda kasradu culays ay ku tahy saasaa leeda marka waxaa la samaynaa waxaa loo raraa xaraf ka horeeyo qaafka bacda xadfi xarakatiisa xarakadiisa marka la xadfo ka gadaa qaabka inta damada laga xadfo a ah, kasrada loo raraa marka kasrada loo raro a ah, waxaa la leeyahay marka qulibat ilwaawu yaaan maxaa loo linkisaariha ah, xarafka ka horey maadaamuu hoos dhigan yahay waxa weya wawda ya ay noqoto qiila saasaa lagu yidhi buyicana buyica iyadooba ka fududahayba buyica ay aheed buyica oo markaas waxaa la yidhi kasradu waa ku culusa ya-da ee waxaa loo naqlinaa xaraf ka horeeya ba'da bacda xad xarakati xarakati marka la xadfa ka gada khalaas markii la naqliya hadda ya awla meesha tiila diica iska noqoto marka diica maxaa ku sugan xadaf iyo naqli bis a ku jirta xadaf oo waxa weeyaan ba'da damadii saareed waa la xadfay xarakadii ya-dana ba'daa loo naqliyay intaasaa ku jirta laakiin quwida saddexa ku jirta xadafa ku jira naqliga ku jira qalbiga ku jira saddexa ku jirta oo quwila ay ahayd soo maaha qaabta damadii saarad waa la xadfay kasradii wowda saarana waa la naqliyey wowdiina qalbiga lagu sameeyo yaa loo gadiyey saddexa ku jirta ayada wain yakun hadduu ahaado taani hulaaثiy ficilka hulaaثiga xarafkiisa labeeya alif alif hadduu noqdo faksir hoos dhig hu ficilka ulaaiga hoos dhig xiina waktigii hoos dhig tabtadi aad bilaabanaydo marka aad bilaabaydo markaas hoos dhig markaas hoos dhig oo xarafka ugu horey iska hoos dhig walaa taqif xukunkaysa ka joogsanin laakiin sidaas waa sida fusxada ee waxaa kaloo banaan laba luqood oo kale carabta gabala waxay sameeyaan ishmaam ishmaamka waxa weeyaan waxaa la dhahdaa tahyi'atu shafatayni litalafudi bidami min gayri talafudin bihi waa in labada faruuriyood loo diyaariyo inay dama ku dhawaaqaan ayadoon wax damaana lagu dhawaaqin waxaa la leeyahay iila biica alaleeyahay qiila biica sida faruurihii waxa laga dhigaa wax dama ku dhawaaqi raba walaa kelimadna ku dhawaaqi maayaan qiila biica ishmaamka sidaasay nuxaadda u taqaanaa quraadu waa ka duwan yihin oo ishmaamka quraada iyaga dhawaaq yaraa ku jira oo laba qiraaco waxa weya damay ad oo damaa iyo kasre xoog badana laisku dara tan laakiin furuuyaha la diyaarina laguna dhawaaqin qowl kaleaba jiraba oo ah waxa weeyaan quula buuca in laiska yidhahdo quula buuca in layska yidhaahdo sida shaacirkii uu yidhi maali idaa jadabtuhaa soaytu akbarun calaani ambaytun layta wahal yanfacu shayan laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu maali uu yidhi maxaa ii sugnaaday idaa jadabtuhaa saaytu markaan wadaanta jiidaayo waa jibaadahu yidhi waa taaca aan leeyahay nin waxa weeyaan wadaan xoog badan oo boqol litr biyahu ku jirto ceel fogaan badan ka soo jiidu ahaa ceel fogaan badan ka soo jiida oo doob ah suu u jiidi jiray ayuu waagi dambe markuu wadaantu soo jiida uu leeyahay xooga waa taaca markaasu wuxuu leeyahay maali maxaa igu dhacay idaa jadabtuhaa saaytu marka wadaanta jido waa jidaada un taaha anoolahan arkaa wey akibarun calaani uu yidhi maduqnima itaabatay am baytu mase islaam ila nin guursaday waa tabar dhigay soo ma jeed awal ninka jirkiis waa say marka wuxuu ihi maduqnima itaabatay mase guriya itaabatay macnaha ma gabara itaabatay wey markaasuu cabaaday markaasuu iska cabaado yidhi layta alla daa iska daylahaba guurkaba xoogguba ha ii dhammaystirnaadeen markaasuu yidhi wahal yanfacu shayan layt oo hadda laytamiya wax taraydin haa tagta awoodaasu yidhi in laga soo celiyo miyaa la arkaa ku layta shabaaban buuca fashtarit allah hadda dhalinyaranama beeca haddaan hadda suuqu ku heli lahay aan iskaba soo gadke hadda kadib aan is ilaali lahaaye ku waayahay marka maalushaadku waxa wy layta uu yidhi wahal yanfacu shayan laytu laytamiya wax tarayduu yidhi layta shabaaban buuca fiir haddii dhalinyaronima la gadi lahaa yui fashtaraytu aan iska soo gato markaa marka banaan taqulu waxaad leedahay biica waa la gaday athawbu maradii wlqulaamu addoonkiina waa la gaday iiri buyiica ay aheed biica thawbu maradii waa la gaday wlqulaamu addoonkiina waa la gaday wakiila waa la beegay zaytun shaam shaam salidiisi waa la beegay waacaamu cuntadiina waa la beegay marka biica buyica ay aheed waxaa lagu sameeyey naqli iyo xadaf kiilana waa la mid hay kiila kiilana waa la mid iyadana hmm. oo iyo kiilu weyaan iyadana waa muctalcayn bilya iyaduna waa la mid kuyila ay ahayd asalkeeda iyadana waqdi alwaaw lilisina iqdi ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi lciya waqdi alwaaw lilisina iqdi ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi lcila wahiya alyaau alkasratu qablaha daliilu calayha lianna alkasrata uktulyaa وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قضاء مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره لا يرد لا نافية يرد فعل مضارع مغير السيقة مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قائل نائب فاعل يرد مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قائل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال محل بسكون الضرب في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل أو يرد والنائبه أو قائل بقى في محل النصب صفة قضاء والرابد, والرابد بينهما الضمير المجرور birafci albaa xarfu jari arafci ismu majruurun bilbaai wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi aljaaru wlmajruuru mutacaliqu biqdi fii ma fii xarfu jari ma ism mawsuulin bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fi maxali jari aljaaru wlmajruuru mutacaliqun bima tacalaqa bihi ljaaru wlmajruur ladii qablahu lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yusama ficlu mudaaric muqayaru siiqa majzuumun bilam وعلامة جزم حذف حرف العلة علامة جزم حذف حرف العلة وهي الألف الفتحة قبلها دليل عليها لأن الفتحة أخت الألف فاعل نائب فاعل يسمى مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فاعل مضاف والهاء الضمير متصل مبني على ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل المحل بالسكون الروي في محل جر مضاف إليه والجملة min alficli oo yusama ah wa naa'ibihi oo faacilu ah laa maxala laha min alcraab lannaha silatu mawsuuli oo maada ah wlcaa'idu ila mawsuuli adamiir ladi huwa lmajruuru bilidaafa min xarfu jarin bacdi ismun majruurun bimin wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaru wlmajruuru mutacaliqun bima tacalaqa bihi ljaru wlmajruur ladi qablahu dhammaan iqdiga lagu tacalujina badi mudaa dami mudaaf ilay majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih dami mudaaf awali mudaaf ilay majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih awali mudaaf alafcaali mudaaf ilay majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih ka qawli alkaafu xarfu tashbiihin wa jarin qawlisun majhuur bilkaafi wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bikhabrin maxduufin wujuba limubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wadalika kainu والجملة من المبتدا oo ذلكa iyo وخبره oo كائن الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قول مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه والميم علامة جمع ذكور يكتب فعل مضارع مغير صيغة مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره عهد نائب فاعل يكتب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره عهد مضاف الوالي مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة والجملة من الفعل أو يكتب أي ونائب الفاعل عهد في محل نصب مقول القول وإن يكن الواو للاستئناف وإن يكن الواو حرف عطف لبدا waa dhihi karta inaad jumladii hore ku cadafto iyo hadal mustanafa ka dhigto وإن يكن الواو للاستئناف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل mabniy al sukun la maal min raam yakun ficlu shardi majzuun bin wa calaamatu jasmi asukun wa huwa mutasarifun min kaana naaqisati latii tarfacu isma wa tansibu khabara aani ismu yakun marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadaratu cala yahay manac min duhuri aiqa aani mudaa aulaiy mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi alif khabaru yakun mansuub نصب فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال محلي بسكون الضرب فاكسر الفاء رابدة للجواب اكسر فعل الأمر مبني على سكون الله محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جزم بإن جواب شرط والجملة من الشرط والجملة شرط والجواب لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة دارتنا hadaa rabtana laa maala min acraab lanaha macduufaة calى jumlati waqti qadaa laa yuradu qaa'ilu taasoo dhad ku cadfay faksirhu xiina tabtadi xiina darfu zamanin mansuubun calaa darfiyati zamaniya maanta micrabaan ka dhigayna xiina marar badanna waan arki doona iyadoo mabni laga dhiga maxaa dhacay waxaa ka dambeeya loo fiiriya waxaa ka dambeeya hadduu mucrab yahay waa mucrab waxaa ka dambeeya hadduu mabni yahay waa mabni hadda ficil mudaarica ka dambeeya waa mucrab ayana marka waa mucrab xiina darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaniyati wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi wa darfun mutacaliqun biigse tabtadiu ay ahayd marka tabtadii waxa weeyaan ya-a loo bedelay hamsadii waxa loogu bedelina waa lidaruurati shicri ee waxa weeyaan ficilku waa ficil saxiixulcaaqir ficilku waa ficil saxiixulcaaqir marka tabtadii ficlu mudaaric marfuucun litajaruudi min annaas waljaazim wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala alhamsati lmunqalibati ya lidaruurati اlwasni amase lidaruurati shicr marka waa ficilku waa saxiixaakir tabtadiu waayo وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة حين إليها ولا تقف الواو حرف عطف لا ناهية تقف فعل مضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جسم السكون وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت wاljumlatu min alficli oo taqif ah iyo wlfaacili oo anta ah fii maxali jasmin macduufaة calaa jumlati faksirhu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 نائب فاعل كيلة مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره زيت مضاف عشان مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره والضعام الواو حرف عطف الطعام معطوف على زيت والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أكيلا والنائب الفاعل وزيتها في محل نصب معطوفة على جملة بيع الثوب والغلام